alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jiray muxaramaatu lixraamkii muxaramkii shanaad oo jimaac ahaa ayaynu ku jirnay wuxuu sheekhu inoo sheegay in haddii taxallul awal ka hor isagoo caamida oo mukhtaara haddii uu sameeyo inuu xajkaas ka fasaaday xajkaa fasaadayna inuu dhammaystirayo iyadii cumradabana soo qallaynayo kafaara ayuu bixinaya wayukhriju lkafaara wa hiya badana kafaaradiina waa neef geela oo uu ku qalayo xaramka oo masaakiinta xaramka la siinayo uma baqaratun waxaa ku xigaya haddii uu waayo neef geela neef lo'ah uma intaa kadib haddii waana sabcu shiyaahin toddoba neef oo adhiya oo mid waliba udxiyo gudaysay ayuu qarayaa taana waa weeye uma acaamun biqiimati albadana raashin ayuu bixin qiimihii neefka geelaah neefka geela la qiimaynaya qiimihiisa ayaa raashin lagu soo gadaya raashinkaasaa markaa la bixinaya oo masaakiinta xaramka siinaya taa hadduu ka riwaayana uma siyaamun bicadadi اlamdaad neefkii geela habaa la qiimayn raashin baa lagu qiimayn raashinkii inta gadbadood ee uu noqdo ayaa haddana mudad loo rogayaa kun mud hadduu noqdo dee kun maalmood baa soomkood lagu yeelan bicadad اlamdaad uma siyaamu bicadad اlamdaad maalin mud kasta maalin ayuu ka soomaya markaa kabaaradani waa tar sidaasay u kala tartiibsantahay neefka geela ugu horeeya neefka loo ku xiga ay u kala tartiibsan yihiin markaa qofka xajgiisii jimaaca ku fasahaadiyey saddexdaa arrimood baa lagu leeyahay inuu camalkii dhammaystiro iyo inuu si degdega ah u qalleeyo iyo kafaarada ah asaadisu ka waa istiyaadu saydi ugaadha ugaadhsigeeda wa yaxrumu saydu alxaramayni labada xaram ugaadhoodu waa xaaraan wa qadcu ashjaarihimaa dhirtooda goyntiisuna waa ka xaaraan cala almuxrimi waalxalaali kii muxrimka iyo kii xalaasha ahaaba waidaa facala shayan min daalika mid ka mida ah arrintaa markuu sameeyana wajabat alfidyatu fidye ayaa ku waajibaysa ilaa sayda xarami almadiinati wa shajarahaa ugaadha xaramka madiine iyo dhirteeda mooyaane waxau sheekhu leeyahay asaadisu ka lixaad istiyaadu saydi shayga lixaadee ka xarantae waa ugaadhsiga ugaadha ilaahay baa dhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum kuwa ahliya nebi rumeeyee waxaa dilina ugaadha idinkoo muxrimiina waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaa'un milu maa qatala min annacam sayidka ka xaaraantaahina waxay leeyihin kow waa inuu berri yahay wax berriga ku noolaada waa inuu yahay wixii isagu baxri ahee badda ku jira waa u xalaal uxilla lakum saydulbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaarati waxurrima calaykum saydulbarri maa dumtum xurumaa se ilaahay yidhi wa kownuhu waxshiyan waa inuu waxshi ama duurgala yahay xayawaankanaynu dhaqanno ayagu xaaraan ma aha laakiin waa xayawaanka waxshiga ee duurgalaha ah waa wixii jinsigiisu mutawaxish baa looga jeedaa walow yacnii dee xayawaan aliifaba ha noqdee waana inuu ma'kuul yahay mid la cuno waa inuu haddaanu kuwa la cuno ahayn isna bahaliyoo kale waa la dili karaa yacnii wax ka mida ugaadha laga helay quyuuddaas in weji ka mida wejiyaalka dhibaatooyinka loola yimaado xataa inaad kicisood eerisan ahaatee ma bannaano wayaxrumu waxaa kaloo xarana saydulxaramayni labada xaramba xaramka maka iyo xaramka madiina uga ugadhowda waa xaaraam wa qaadicu ashtaarihimaa dhirtooda in la jara iyo in la gooyaana waa ka xaran cala almuxrimi waalxalaal kii muxrimka ee xaja ma cumro xidhnaa ama kii xalaasha ayn midnaba xidhnayn waa midda koowaad ee xadiidka imaamulbukhaari iyo muslim ay warinayaan yowma fatxi maka nebigu wuxuuhi inna haada albalad xaramahu allahu yowma khalaqa asamaawaati waalard beledkan makaa ilaahay ayaa xaram ka dhigay maalintuu samawaad iyo dhul abuuray fa huwa xaraamun bixurmati ilah ilaa yowmi alqiyaama lama jarayo geeddiisa ama qudaxdiisa ugaadhiisa lama eryayo ayaa nebigu sala allahu calayi waslam yidhi waxaa kaloo isagana xadiid imaamu muslim warinayo nebigu sala allahu ala sl inna ibraahima xarama makka maka ayuu xaram ka dhigay wainnii xaramtu lmadiina ayaan xaram ka dhigay maa bayna laabatayhaa labadeedaa xara ama labadeedaa shiilood labadeedaa yacnii shiiloode dhexaanta madmadow leh laabatayn bay leedahay markaa ay u dhexaysaa madiine xagga markaa bari iyo xagga galbeed ah oo magaaladuna ay u dhexaysay wixii u dhaxeeyaa waa xaram buu yidhi laa yuqdacu cidaahuhaa dhirteeda lama jarayo walaa yusaadu sayduha ugaadheedana lama ugaadhayo haddee wuxuu uhi waidaa facala shayan min daalika wax ka mida arrintaa marka uu sameeyo wajabat ilfidyatu fidya ayaa lagu yeelanayaa ugaadhii buu sameeyey ama markaa dhirtii xaramka ayuu jaray fidya ayaa waajibaysa fidyatu sayd waxaa laydhaha haddii nimcoolayda uu waxuun ka shabaho kaas ayaa la bixinayaa waa wixii ama nebigeenna iskaga sugay ama laba saxaami ama laba cadinoo taabiciinta inta ka sii dambeeyaan mumaahaladuna xagga ma waa xagga suurada imminka neef hadduu dilo gorayo neef geeluu bixinayaa biciidkan iyo dameer farowga iyo neef la u bixin garanuugta iyo neef adhiga bixin xamaamkii neef adhi ayuu bixinayaa markaa wuxaanu u door leeyahay inuu kaa la xaramka ku gowraco oo uu markaa hilibkiisana masaakiinta xaramka ku sadaqadayso imaa inuu markaa raashin neef gaa la lagu qiimeeyo inuu sadaqadayso ama midligaa qiimaha lagu qiimeeyo raashinahoon budad loo rogay inuu soomo saddexaasuu u door leeyahay ugaadhu haddaanay midli lahayna dee waa la qiimaynun qiimaheeda ayuu markaas dee masaakiinta ku sadaqaysanayaa ama qiimahaasu raashin loo rogay ayuu mudadkeeda ku soomayaa haddii uu markaa jaro markaa geedda ama wujiyo ama uu jarana geeddii weynayd neef lo'ah oo sanad jirtay tii yarayd markaa dee neef adhya ayuu iyadana bixinaya ayuu qalaya ayuu sadaqadaysanayaa ama raashinuu ku soo iibinaya ama raashinka inta ay noqoto oo mudada ayuu soomayaa ilaa sayda xarami almadiina wa shajaraha wuxuu ka soo reebayuun ogaadha xaramka madiina iyo dhirteeda mooyaane ayada fidya kama waajibto qofku waa ku dembaabayaa laakiin ayagu fidye ma leh baabulbayci iibkii ayuu u baab yahay sheekhu sida mu'alifiinta kale ee fuqahada hiba ay caadadoodu tahay qismigaa cibaadada marka ay ka hadlaan waxay la xidhiidhiyaan qismiga mucaamalaadka ayay la xidhiidhiyaan waayo inuu qofku iska hubiyo waxa calooshiisa galaya waa laga maarmaan haddii aanu qofku wax calooshiisa gelaya aanu hubinna cibaadadiisiina waxba kaba jiraan bay noqonaysaa wadaacatun minman xaraaman yaakulu milulbinaa'i fowqa mawjin yujcalu subadka ayaa wuxuu odhanaya daacada ka soo fushaa qof xaaraan cunaya waxa ay ka dhigan tahay qof mawjad biya biyo wax ka dulisaya bal adigu mawjad biyahoo soconaysaa sees adigu ku samee waxoogayga ciiddaaha digtee baaldigaad ku rogtaba way qaadaysaa dhagaxaad ku rogtaba way qaadi waxba kaala dulhismi maaya sidaas weeye oo salaadaada iyo soomkaaga iyo xajigaaga iyo sakadaada xarantaad cunaysaa mid walba gubaysa sidaa daraaddeed bay markaa culimmadu ay markaa mucaamalaadkii iyo wixii iibka la xidhiidhayey ay halkan soo dhigeen ama baahiyaha qofku marka laga tagaa dee jidhkeennani waa ruux iyo jasad wixii ruuxda ku tacalluqayay ayay horraysiiyeen wixii jidhka ama baahiyihii jasadku u baahnaana waxa weeye waa laba qayboodoo waa shahwatulbadni iyo shahwatulfarji waydha shahwatulbadni baa horraysa intaa kadib ay shahwatulfarjina imanaysaa guurkiiyo wixii la xidhiidhay ee ka dambaynaya intaa wixii ka dambayna qadabi bay yidhaahdaanoo markuu dee qofku labadaaba markaa dhargiya ayuu ayuu kibraayuu dadka waxyeellaya marsaa jinaayaadkii halkaa damba ay dhigeen waxa wanaasala ilaahay wuxuu leey wa xalla allaahu albayca waxarama alribaa ilaahay wuxuu xalaaleeyey iibka ribada waxa la yidhahana wuu xaaraantinimeeye baycna asalkiisa waxa la ydhaha muqaabalatu shayin bishayin shay shay la qaabiliyo shay shay la dhaafsado ayaa luqa ahaan la yidhaahdaa sharcan marka ay qeexayaanna waxay yidhaahdaan caqdu mucaawadatin maaliyatin tufiidu milka caynin ow manfacatin calaa ta'biid waxdhan waa caqdi iyo heshiis wax isdhaafsi oo kanna wuxuu leeyahay bixinayo kanna wuxuu leeyahay bixinayo waxaa la isdhaafsanayo oo weliba maali ahoo aan guur iyo waxaasoo kale ahayna maali iyo xoola oo faa'iidaynaysa oo lagu helayo qofkii inuu cayn iyo shay muuqdo si abida uu ugu yeesho ama manfaco iyo dheef inuu si abida ugu yeesho oo markaad in wax iibsato dee shay caynoo muuqdaad abid u yeelanaysaa mararka qaarkood caynba ma noqotee manfacay noqonaysaayo immika meel aad maraysa oo kale haddaad waddo qof ka iibsato uu isagu leeyahay dee waa manfaco haddii gidaar uu leeyahay aad ka iibsato aad tidhaahdo yani aan wax duldhigto ama aan meeshaada wax ku duldhisto yani waa manfaco shay cayna maad milkiin kaas ayaa la yidhaahdaa wuxuu sheekhu yidhi raximah ullahu tacaala waman araada albayca iyo wanikaaxa iyo wahayra daalika kii doona fa calayhi waxaa korgiisaaday an yatacallama inuu barto kayfiyatahu qaabkiisa wa shuruudahu iyo shuruuddiisa inuu barto ayaa laga maarmaana sharaxii muqadamadana waynu ku soo hormarnay inta faquhu uu laga maarmaan yahay waxa uu leeyahay sheekhu waman araada wa wanikaaxa qofka doona iib inuu wax iibiyo wax iibsado ganacsi iyo tijaaro galo qofka nikaax iyo guur galaya ee doonaya qofka arrimihii kale ee la midka ahaa doonaya wakhayra daalika facalayhi waxaa ku nusaday an yatacallama kayfiyatahu inuu barto waxa uu doonayaa qaabkiisa wa shuruudahu iyo shuruuddiisa laga maarmaanka ah weliba wixii cibaadadiisu qofka ama mucaamaladiisa ama guurkiisu ku xidhan yahay inuu barto aqoonteeda yeesha waa waajib cayni ah wixii intaa ansixitaanka cibaadada iyo munaakaxada iyo mucaamalada iyo ansixitaankooda aqoonta ka dheeraadahee ilaa inuu fatwo gaadho ayada waxay yidhaahdaan waa waajib kifaa'iyahoo dadka qaar baa aynaga dhacaysa hadday sameeyaan intaa inuu ka sii gudbana markaasoo darajatulfatwa u dhaafaana waa manduub bay yidhaahdaan imaamu nawowi wuxuu leeyahay majmuuciisa ama albayc wannikaax wa beyca iyo nikaaxa iyo wixii lamida mida waxyaalahan asalkoodu waajibka ahayn imaamu alxaramayn iyo khazaali iyo kayrkoodba waxay leean yatacayanu calaa man araadahu waxa ku waajibayo oo cayni ku noqonaya qofkii doonay tacallumu kayfiyati wa shardihi waa inuu bartay kayfiyadiisa iyo shardigiisa bal waxa la odhanaya yaxrumu aliqdaamu calayhi ilaa bacda macrifati shardihi waxa ka xaaraana baa laodhanayaa inuu ama guur ama iib yacnii inuu sameeyo isagoo aan shardigiisiiyo wixii looga baahna aan baranin iibka qofku waa inuu aqoon u leeyahay guurka waa inuu aqoon u leeyahay maxaa guur layga baahanyay maxaa igu waajiba maxaa iga reeban waa inuu ogaadaa iibka lafdiisa saas leeg weeye weliba waxyaalaha ugu sii daran guurka ayaa ka mida guurka aqoonla'aan baynu ku gallaa bal waxaynu ku gallaa ayadoo oo weliba laga yaabo inankuna dardaaranno qaldan inuu sito inantuna dardaaranno qaldan inay seto oo yacnii iska giijiyo iska adkeeyo heblaay ha odhannin yacnii markaa laba culum baa meeshii laysugu soo gelinaya deedna waa isku qarxayaan yacnii waxaana guurarkeenna markaa runtii dhibta ay yacnii ku keenaya ama guryaheenni markaa macaankii iyo mawaddadiiyo naxariistii ka qaaday waxa weeye aqoontii loo baahnaa ayaynaan aqoonin si saxa ayaan laynoogu soo sheegin oon laynoo soo barin taas ayaa keenaysa marka waa lagama maarmaan qofkii wax akhriyayaa maanta inuu akhriyo kutubta arrimaha ka hadlaysa intaanu guursan ka waa inuu dhegaysaa qofkii aan waxaray karayn markaas ayuu guurkiisaasi naajix ku noqonaya haddaba wuxuu uhi sheekhu wa shuruudulbayci iibka nikaaxna waxa la yidhahdaa luqatan addamu walwatu bay yidhaahdaan sharcanna waxaa dhi caqdun yatadamanu ibaaxata watin bilafdi nikaaxin ow taswiijin waa caqdigaa keenaya iyo heshiiska in labada qof midkoodo midka kale xalaal u noqdo iyagoo lafdiga dee ninka xamad suusha la adeegsanayo haddaba wuxu uhi wa shuruudulbayci iibka shardiyaalkiisu alijaabu waa iijaab min albaayici ka aday waalqabuulu min almushtari iyo qabuul ka yimi mushtar iyo iibsadeen wa an yakuuna alcaaqidaani labadan qof ee caqdigan heshiiskan galaya baaliqayni waa inay qangaan caaqilayni weyne laba caqli leh rashiidayni waa inayhiin laba qof oo markaa toosan mukhtaarayni waa inayhiin laba qof oo doortay sheekhu markuuna yidhi waxa waajib ku ah qofkii nikaax iyo guu iib iyo doonaya inuu shuruudiyo kayfadiisa barto ayuu wuxuu idhi haddaba wa shuruudulbayci waxa weeye aliijaab hortuu iibku arkaan buu leeyahay arkaanta haddii la dudubana saddexun bay yidhaahdaan haddii la kala qaadana lix bay yidhaahdaan oo waxa weeye caaqidaan macquudu calayhi iyo siiqa haddii la duduubo waa saddexdaa waa caaqidaan waa labadan qof ee caqdigan iyo heshiiskan wax kala iibsiga wax kala gadashada gelaya waxaana caaqidaan maxaa ka soo baxa baayic iyo mushtari waa iibiye iyo iibsadeen macquudun calayhi waa waxaan la caqdinaye lagu heshiinaye la guntayo isagana maxaa ka soo baxaa aman iyo muman waa lacagtii iyo kii la lacagaynayey lacagtii iyo kii la lacagaynayey midna waa siiqa oo waa qaabkan iyo dhawaqan wax lagu kala iibsanayo isagana ijaab iyo qabuul ayaa la yidhahdaa waa ijaab ka imanaya qofka wax iibinayo waan kaa iibidiyey iyo aqbalidii waan iibsaday ama istiijaabba oo inuu idhaahdo iga iibi iyo waan kaa iibiye haddaa wuxuu yidhi sheekhu waa shuruudu lbayci aliijaab waa iijaab ka ahaaday min albaayici iibiyaha macnaha iijaab waxa weeye wax tusinaya milkisin inuu doonayo qofkan inuu waxaad milkisiiyo bictuka waa kaa iibiye mallagtuka waa ku mulksan intaa waalqabuulu min almushtari kan iibsanayaana waa inuu aqbal ka yimaadaa oo isaguna waxan inuu milkinayo waxaan dhaafsanayo waa wax tusinaya ishtaraytu waan iibsay taballagtu waan miyey qabiiltu waan aqbalay arrintaa maxay shardi uga dhigeen waxay shardi uga dhigeen adigu masalan haddaad maanta wax iibsanaysa lacag baad le lacagta adigaa leh ninkan kale ee isagana hadday wax iibinayaana shayganuu iibinayo isaga iskale maxay isugu kiin weydaaran kartaa oo adiguna shaygiisii hadduu neef iibinaya hadduu raashin iibinayey muxuu adiga raashinkiisiiyo neefgiisii ama maradiisii adiga ku raacaysa lacagtaadina isaga ay ugu tegaysaa waxa weeye raalli ahaansho adigu aad ka raalli noqoto lacagtaadii inuu qaato isna uu ka raalli noqdo shaygiisii inaad qaadato oo inama albaycu can taraadin xadiid ibnu maaja iyo bayhaqiya ay warinayaan iibku wuxuu ku ansaxaa raalli noqosho haddaba inaad ka raalli tahay inuu lacagtaadii qaato aadna shaygiisa aad qaato isaguna ka raalli yahay waa arrin qarsoon cid arkaysaa ma jirto wixiina dee markhaatibaa loo baahan yahay in laga noqdo mar hadday arrin khafiyahoo qalbigaatoo cid aalacan kartaa aanay jirin waxay yidhaahdeen waa in la helo raalli ahaanshaha qalbiga ku jira wax tusinaya waa in la helaa wixii tusinayana siiqadanay noqotay inuu kanna yidhaahdo iga iibi waan kaa iibi ama waan kaa iibiye kanna waan iibsaday wixiina la isdhaafsado sidaa daraaddeed bayna iyo qabuulku waa arrin laga maarmaan ah bar haddaynu sidaan nidhi waxaan mucaadaad kuma ansaxayso mucaadaad maxaa la yidhaahdaa intaad shaygii iska qaadto inaad u tuurtaadna lacagtii juuq ba idinkoon isu odhannin inaad u dhiibto isna ku dhiibo una sheeqa mucaataad waa isasiin isu dhiibid waxba ku ansixi maayaan bay idhahdaan leannu maba iijaab iyo qabuultoona waan kaa iibiyo waan kaa iibsay midnaa maydaan odhannin culamada qaar waxay idhahdeen mee wixii muxaqaraad ah xabad yaroo roodhiyaya laxooxda yaraya waxyaalaha yaryara iska fudud ayaga mucaadaadku way ku ansaxaysaa amaa wixii waa waaweyn falaabudda min ijaabin waqabuul waa laga maarmaa yacni imaamu nawowi iyo qoliyo dambana waxa ay tilmaamayaan wax allayaaliyo wixii dadku ay iib ku tirin karaan xilliyadan dambe in ayadana iib laga dhigayo oo sida qaababkaa markaas ay wuxu kala iibsadaani inay iib noqonayso taasi markaa waa taa wa an yakuuna waxaa kaloo shardiya arkaanna markaa dee waa la kala qaadayoo way way fara badan yihiin qoraalna aan ku ururiyana way jiraan aanu qolyihii kutubihii horeen akhriyaya aan u qaybiyey insha alla kuwa dambana insha alla waynu qaybin doonnaa yacni shuruud bay kale leeyihiin dee siiqadan iyo caqidaankan iyo macquud calayhii shuruud bay leeyihiin laakiin isagu waxoogay unbu inooga soo qaatay marka wa an yakuuna waa inayan alcaaqidaani labadan qof ee caqdigan iyo heshiiskan wax kala gadashada galaya baaliqayni waa inay labaduba qaangaadh yihiin oo sabi inuu wax iibiyey inuu wax iibsado toona ma ansaxayso yararkan lacagta la ordaya dukaamada loo dirayo ama dukaankaba lagaga tegayo ee sii iibinaya waxba ka ansixi maayaan culimmadu keliya waxay sabiga ay u oggolaadaan inuu waalidkii hadiye qof ugu dhiib u idhahdo aabbaa kuu soo dhibay wax la yaraho iyo albaabka marka la garaaco waar soo galdhe intaasunbay yidhahdeen waa hadalkiisa waa loo cuskan karaa laakiin in la yidhahdo waar waxaan soo iibi amba la yidhahdo dukaankii waa sii hay waxba kaa sixi maayaan nin wadaadabaa dukaan oo kutubta yaqaanay baa meel xaafado dukaan ka furtayoo mid walba markuu idhaahdo midyarba orad waalidkaa u yeedhiyo iijaabkii iyo qabuulkii kii markuu yimaado ayayna waar kan inaga daaya kan maba afgaranayna be marka cidma u soo geli weyda isagoo iska carro meeshiiba waa xidhayba ilayo arringiiba waa cayaalunbaa la soo diranayaa oo loo soo diranayaa iijaab iyo qabuulla maba jiro isaguna intii kitaabka uu ku hayey buui haddaba dabaqdeeye waxbay xaaraan kuu noqonayne marka cidma u soo geli weyda deeda iska xidhay meeshiiba baaliqayni waa inay yihiin caaqilayna waa inay yihiin laba qof oo caqli leh labadooduba hadday waalan yihiin ama midkood waalan yahay ma ansaxaysa iibka waxay kala iibsaan iyo wixii laga iibiyey toona rashiidayni waa inay yihiin laba qof oo rashiid ah oo toosaroo dad xayiran waa inaanay ahayn innagu waxaynu naqaannaa dhul la xayiro maxkamaddu waxay xayiraysaa baroodhkaa gurigaah waxay taqaanaa diintu xayiraad qof la yidhaa alxayiro oo idaacadda laga sheego leey hebel hebel waa la xayiray hmm. markaa xajru faras iyo xajru safah baa kala jira mid wixiisi buu maamulan kari waaye markuu wixiisa maamulan kari waa xayiraad baa la saaraya wuxuu iibin karaiyo wuxuu iibsan karaa toona ma jiro cid wax ka iibin kartiiyo cid wax ka iibsan kartaa toona ma jirto xayiraadaasaa la saaraya midna xajrulfaras baa la yidhaahdaayo wuxuu hayey iyo daynta lagu yeeshay baa kala badatay markaa dadkii waxooda saan u cawarin intan yaree meesha taalla waa in laga xayiraa hadda markii taa la waaye dee sharcigii cidda baqaysa la waayey waxaad arkaysaa mid looga dhintay daara aad u tiro badan oo maaliba mid iibinayo wii kaga soo baxaya isagu eed male waa maxjuur waa yani waa safiih wixiisi ma maamulan karayo in loo maamulo laga xayiraabay ahayd markii cid ka xayirtayna waa dee mudayar buu kaga soo baxaya kan wax ka iibsanayana u xalaaloobi mayso kaa safiihe hantidiisa baabi'inaya ka ka iibsanayana waxba u xalaaloobaya lakiin qof wax laga iibsan karaba maaha markaa rashiidayni laba qof oo markaa yacnii toosan oo tasarufkoodu sii daysa yahay oo xayiran waa inaanay ahayn mukhtaarayni laba qof oo doortay waa inay yihiine laba qof oo la qasbay waa inaanay ahayn ama midkood qasban yahay ilaa an takuuna tijaarata can taraadin qof xaqdarra lagu qasbay isaga iibkiisu ma ansaxo laakiin haddii xaq lagu qasbayo dayn baa lagu yeeshay dadkiibuu wuxoodii siin waayey dee qasab baa markaa maxkamadda hantidiisa ay ku xaraasheen inay iibi bay odhanayaan ayadoo la qasbay lagu leeyahy haddii kale waa lagu xidhi doonaa ama cuqubadaasaa lagu geysan doonaa markaasuu saasuu ku iibinaya imminka waa ikraahum bixaq hadduu yacnii socon waayana maxkamadda ayay xaraashaysaa mukhtaariinii weyni laba qof oo doortay waxaa kaloo sheekhu yidhi halkaa wuxuu arkaantii inooga soo baxay siiqadii iyo caaqidaankii ayuu shuruuddii intuu inoo sheegayay buu inooga soo baxay halkana macquud calayhii shuruuddiisii ayuu inooga gelayaa wuxuu udhi wa an yakuuna almabiicu shaygan laybinaya iibinaya waa inuu yahay daahiran shay daahira oo mutanajisan ama shay nijaasoba yumkinu tuhruhu ay suurtagal tahay in lagu daahiriyo bilmaay nusaga qaarkoodna bilqusli bay odhanayaan muntafacan bihi shay la dheefsado waa inuu yahay maqduuran shay la karayo calaa tasliimihi dhiibitaankiisa shay la karayo waa inuu yahay waxau sheekhu leeyahay wa an yakuuna almabiicu waxaa loo shardiyaa shayga la iibinayo طaahiran an yakuuna almabiicu طaahiran waa inuu taahir yahay ow mutanajisan yumkinu طuhruhu ama waa inuu yahay shay nijaasoobay oo ay suurtagal tahay in lagu daahiriyo bilmaay ow bilqusli saynusaa qaarkood ranayeen biyo lagu daahiri karo ama la maydhi karo markaa shay najisulcayna sia eyga oo kalu najisulcayna lama iibin karo iyo khamriga oo kale iyo shay nijaasoobay oo isagana aan la daahirin karaynin dee waaba biyihii yaraayee nijaasadu ku dhacday amaba yani waa waxaa leeya maayici shaygii maayica ahaa ee nijaasoobay shaygii dareera ahaa ee nijaasoobay ama shaygii biyihii yaraa markaasee dula qulataynkaha nijaasoobay ma ansaxayo markaas iibintoodu le'annu xadiidka abu daawuud iyo axmed iyo ay warinayaan nebigu sal lla ly slam iyo ibnu cabbaas kaga warinaya wuxu laana allah allahu lyahuuda ilaahay yuhuud ha lacnay ama ilaahay waa lacnay saddex jeer ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyey baruurihii ama xaydhihii markaasay iibiyeenooy lacagtiisii cuneen wa ina allaha idaa xarama calaa qowmin akila shayn xarama calayhim amanahu hadduu ilaahay shay qolo ka xaaraantinimeeyana lacagtiisana waa ka xaaraantinimeeye yacnii cunidda shayga haddii laga xaaraantinimeeyo iibkiisana waa laga xaaraantinimeeye shaygu mar haddaana culidiisu kuu bannaanayn inaad iibisaana waa ka xaran yacni intifaaciisao dhan baa kaa reeban wa an yakuuna muntafacan bihi shay intifaac sharciya leh waa inuu yahay shay dheef leh waa inuu yahay shaygii aan manfaco lahayn sida xasharaadkii oo kale ama manfaca yacni muxarama sida aalaadkan iyo waxaan lagu dheelo oo kale iyo kutubta gaalada iyo xidiginta iyo waxaasoo kale ayagana ma ansaxayo iibkoodu marka aynu nidhi waa inuu intifaac leeyahay waxaan idin weyddiinayaa qaad iyo sigaar maxay intifaac leeyihiin sigaar waa la isku waafaqsiyey inaanu intifaac lahayno sun u yahay oo kii soo sameeyey baa ku soo qoray qaadna qof intifaac ku sheegayaa ma jiro dheef ku sheegaya dhib mooyaane qof dheef ku sheegayaa ma jiro wadaaday nafdiisu ka qaalib noqotuunba waa quud awliye yidhaahda si aan marka caamadu aanay ula yaabin ayaa waa quud iyo waanu ku khalwaynaa yidhaahdaa cid kaloo wuxuu sheegaysaa ka iibinaya iyo ka wilkaa ka daadiyaba haddaad weyddiiso nafdiisuayuunbaa jiidatu ka soo reebi kari laaya mooyaane dhibtiisa wuu kuu sheegaya shayguna mar hadduu dhibtaa yahay ama dhibtiisu badan tahay waa xaalana waa shay laisku waafaqsan yahay idan qaad iyo sigaar iyo wixii lamida daroogaa in la iibiyo iyo in la iibsaa toona ma bannaana mana iibin kartid mana iibsan kartid waana kitaabkaasaa le anugu malihi wa an yakuuna muntafacan bihi anugu miyaan ku dhigayso saama kitaab walba saasuu qorayaa bal waxaad tidhaahdaan anfac buu leeyahay oo wax wanaagsan oo qiimo badanoo khudrad weeye oo dhaho markaa waa la iibin karaa haddaanu intifaac lahayn oo laysa waafaqsan yahayna shayga la iibinayo waa inuu intifaac leeyahay waanu ku soo jeednaanay ibnu xajar alhaytami saaxibu tuxfa ayaa kaga jawaabay alfataawa almakiya oo yidhi shaygan waxaa la odhan karaa wasiilo khayr weeye markaanu wasiilo sharna ahayn wasiilo shar iyo wasiilo khayrba mar hadduu yahay lagama dhigan karo wasiilo khayr wa an yakuuna waan yakuuna almabiicu طaahiran waa inuu yahay ow mutanajisa yumkinu طuhruhu bilmaa'i ow bilqusi in lagu daahiriya wayna suurtagal tahay muntafacan bihi oo la intifacsanoo la dheefsado wallahu aclam halkaa inoogu